بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم البشيري النسابوري رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها وجوب قراءة الفاتحة faatixada qiradeeda in la akriyo salaada fii kulli ragcatin ragcad kasta waajib weeye waa rukni min arkaani salaad salaada arkaanteeda ka mida arkaanu salaad iyo shuruudu salaad baa jirta ma kaana khaarij maahiya waa shuruud wamaa kaana fi daakil maahiya arkaan baa laihahda yani salaad markii la galo gudaheeda waxay dhacayo arkaan baa ku jirta wixii ka horeeyana shuruudda ayaa la yidhaahdaa marka waxaa ka mid a arkaantii salaada takbiirat lixraamkii baa ka mida faatixadii baa ka mida qiyaamkii iyo iyo rukuucdii iyo sujuudii waxaas o dhan arkaan baa la dhaha qowl iyo ficilba way noqdaan ragcad walba inuu ku akriyo waajib weeyaan waa sida jamhuurulculamaa ay ku tageen faatixada inay mutacayin tahay bikhilaafi maa dahabat ilayhi alxanafiya iyo abu xaniifa faqra'uu maa tayasara ayuu qaatay in waxaad akhrisaay ka ansixayso wa annahu idaa lam yuxsin ilfaatixa haddii faatixada qofka uunan aqoonin walaa amkanahu tacallumuhaa barashadeedana ayna u suuragal ahayn oo uuna makansanin ka qariib alcahdi fi lislaam oo kale qof islaamnimada ku cusuboo hadda soo islaamay oo mufaataxadiiba gaari aan ka gaari karin laakiin aayad iyo waxsaas mudhaamataanin allah ka dhigay ayuu ka gaari karaa qara'a wuxuu akrinayaa maa tayasara lahu wixii u fududaada min hayriha faataxada wixii aan ka ahayn fattaqu llaha ma stadactum wey wixii marka uu kari karo ayuu akrin hadduu qur-aan ba akrin karinna adkaarta ka maaragtay sida dikriga adkaarta la yidhaahdo baaqiyaat saalixaat baaqiyaatu saalixaat maxay tahay albaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala wa khayrun marada baaqiyaatu saalixaat maxay yihiin subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu allahu akbar intaanu ku tukan oo meesha faatixadooda gelin dee faatixadii ku adkaatay faatixadii waaba ku adkaatayba kuwan iskaga tukanaya qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wa camru naaqid camr bn bukayr wa isxaaq bn ibrahim xandali jamiican can sufyaan bay ka wariyeen sufyaan ibnu cuyayna qaala abu bakr wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna ayuu magaciisii abiibu sheegay can الzuhriyi moxamed bn muslim ibn shihaab الzuhri can maxmuud ibn rabiic min sigaari saxaaba saxaabi yar buu ahaayo isagu wuxuu nabiga alay slam ma garan markii la yidhi wuxuu yidhi waxaan xasuustaa nabigoo intuu guriga anaga yimid ceelka anagi wadaantiisii biyaheed intuu biyihii uu nabiga calay salaam ka baday isagoo igu afuufay oo igu firdhiyey igu tufay yaan garan buu yidhi mudaacaba caruurta yar buu nabiga ka farxin jiray oo la ciyaari jiray oo farax gelin jiray farax buu gelin jiray rasuulka calayh salaam xagga kalena baraka ku jirto candhuftii nabiga qofkay gaadho nasiib buu leeyahay can cubaadata bnu saamitin axadu nuqabaa nuqabadiibuu ka mid ahaa baycatu alcaqaba ansaar raggay soo dirsatay ee matalaaya buu ka mid ahaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam baycada la galay xaaladii iyo xadadkii intiqaaligahaa oo kala saaray cahdu maki iyo cahdu madani arrintaas raggii u istaagay ee nabiga calayh salaam madiina inuu imaado kusoo ballanta kula galay inay difaacayaan waxay naftooda iyo maalkooda iyuu ka mid ahaa cubaada ibnu saamit radi allahu canhu ardaa cubaada ibnu saamitin yay walaalaahayeen oo qur-aankana qisadiisa lagu sheegay fii suurati almujaadila aws aws ibnu samit yabluqu bihi nabiya sala allahu alayh wasalam ninkiina awalu man daahara bilislaam bale kaaun baa lahayaa wax dihaar la yimid saxaabada yabluqu bihi nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu gaadhsiinayaa waa siiqo oo ruwaaddu ay isticmaalaan oo la yidhaahdo siyaqu rafci siyaqda xadiidka inuu marfuuc yahay tusaysay ka tahay laakiin sariix ma ahee waxaa weeyaan waa hayru sariix qaala rasuulullahi oo kale ma aha yabluqu bihi nabiya yarfacuhu iyo yarmiihi oo kale weeye nabiga calayh salaam wuxuu yidhi laa salaata salaad ooma sugnaanin liman qof lam yaqra aan akrinin bifaatixati lkitaab faatixat lkitaab qofka aan akrinin salaad ooma sugnaanin buy nabigu sala allah alay wasalam marka waa rukni min arkaan salaad ka mida ah. kolba salaadiiba hadday ku xidhanta qaala xadaanii abu daahir axmed ibnu camr ibnu sarxin abu daahir almasri qaala xadaanaa ibnu wahbin cabdullaahi huwa almasriyu ayda ruwaadii maalik buu ka mid yahay mua can yunis ibnu yaziid xaa waxadaanii xarmala bnu yaxya tujaybi qaala aqbaranaa ibnu wahbin almasriy qaala aqbaranii yunis ibnu yaziid alayli can shihab azuhri qaala aqbaranii maxmuud ibnu rabiic ayuu warramay can cubaadaa bnu saamit buu ka waramay radia allaahu canhu qaala cubaado wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi laa salaata salaad oo ma jirto liman lam yaqra qofkaan akrinin biummi lqur'aan qur'aanka hooyadiis um qur'aan um lqur'aan maxaa loola jeedaa waa faatixada waxaa um lqur'aan loogu magacaabay liannaha aljaamica limacaani lqur'aan qur'aanka macaanidiisa oo dhan bay suuraddaasa yar ayaa jamcinaysa oo aruuraya muraadka iyo maqaasida qur-aanka oo idil suuraddaasi kusoo aroortay hadday noqoto tawxiid iyo hadday noqoto cibaadada iyo anwaacdiisa iyo xataa taariikhda waxaa laga warramaya ummadihii horaa laga sheekeynaya faatixada ka sheekeynaysaa yahuud iyo nasaara ay ka sheekeen marka intaba suuradda suurad marka um lagu magacaabo wey waxaana dhexdeeda ahaaday aqsaamu nnaas dadka qaybihiis dadka qaybihiis saddex qaybood dadka u qaybsanaa kama baxo maxay yihiin caalimu bilxaqi caamilun bihi iyo caalimun bilxaqi mustakbirun canhu iyo jaahilun can ilxaqi saddexdaas dad ku qaybsamaan caalimun bilxaqi qof xaqa garanaya caamilun bihi kuna camalfalaya iyo caalimun bilxaqi qof xaqa garan mustakbirun canhu ka kibraaya ku dhaqmaynin qaadanaynin ogolayn iyo jaahilun can ilxaqi qof xaqiiba jaahil ka ahba saddexaasu dadku u qaybsamaa saddexdiiba faatixada lagu sheegay oo waa qoobta koowaadoo waxaa la yidhaahdaa almuncam calayhim baa la yidhahdaa waa kuwii loo nicmeeyey siraada aladiina ancamta calayhim baa la yidhahda kuwi ilaahay u nicmeeyey oo waxaa laga helay alcilmu naafic intay wax barteen iyay ku camal faleen kuwa kalena waxaa la yidhahdaa almaqduubi calayhim waa kuwii loo carooday kuwaana maxay yihiin waa caalim wax garanaya laakiin mustakbir canha ah, cilmigii kuma kuma dhaqmaayo yuhuud wey waa nimanka yahuudda la yihahdo towraad baa lagu soo dejiyey nabi muuse calayh salaam towraaddaasay u masba sheegtaan oo fiiha tibyaanu kulli shay wax walbaba lagu caddeeyey haddana waxaa weeyaan way ka kibreen way ka kibreen oo ayagoo garanayay dee la qariyeen fanabaduuhu waraa duhuurihim wayna oo yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi maqduub calayhim baa la yihahdaa qolada kalena waxaa la dhahaa daaliin oo cabadu llaha can jahlin ilahay bay waxay ku caabudeen jaahilnimo ah, ilahay baan caabudaynaa bay dheheen kanaaistii bay isku gureen boodbood iyo ciyaar iyo hees ayay cibaado ka dhigteen laf bay toobin ku hayaan diintii ilaahay soo dejiyey iyo waxay ku dhaqmayaan shaqaba iskuma leh baab kale ku jiraan wax kale ku jiraan salafka qaar waxay dhaheen qofkii ummaddan nabi maxamed ka mida oo cilmigiisii ku dhaqmi waaya fa huwa shabahun bilyahuud yahuud buu shabahay qofkii ilaahay ku caabuda jahli iyo aqoon la-aan iska habagsada war waa waxbaratid ka soco iska soconayo waxba ma baranayo kaasna shabahun fi nasaara nasaarada iyo kuwaasi kiristaanka ayuu shabahay liannahu qur'aankan kama hadlaayo acyaan fulaan fulaan ee wuxuu ka hadlaayaan maaani macaani iyo maqaasid iyo cilal qofkii laga helo dhanna waa ku dhacaya waa ku dhacaya sidaasa suuraddan waxaa lagu magacaabay umu kitaabka qayimka ah ee ibnuqayim uu leeyahay ee suuradda ka shakeeya suuraddan ibnuqayim kitaabu ka alifay uu ku magacaabay madaariju saalikiin madaariju asaalikiin a wuxuu ka hadlaa suurat alfaatixa iyo asraarteeda iyo khasaa'isteeda iyo fadligeeda iyo macaanida ay xumaarsan tahay gaar ahaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin si dadka ugu kala tageen iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin sida loogu kala baxay ay darajaadka kala duwan yihiin qaala xadaanii abu aahir xadaana ibnu wahbin can yunis xa waxadaanii xarmala bnu yaxya qaala abaranaa ibnu wahbin abaranii yunis can ibnu shihaab abaranii maxmuud ibnu rabiic can cubaada bnu samitin qaal qaala rasul la sal slam laa salaata liman lam yaqra bihum qur'an xadaana xasan bnu caliy xulwaani qaala xadaana yacquub bn ibrahim bnu sacdin xadaana abi ibrahim bnu sacd bn cabdiraxmaan bn coof can saalix ibnu kaysaan can ibni shihaab azuhri can maxmuud bni rabiic aladii maxmuudkii majar rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam uu ku tufay fii wajhi wejigiisa min biirihim ceelkooda biyihiisii uu nabiga calayhi salaam intuu cantuugay uu ku tufay intaasaa waxaa looga dhigayaa tilmaam iyo magac iyo fadli waana fadli iyo qiimo wey kow saxaabinimadii halkaasuu ku sugtay markii la yidhi nabiga ma ceelkaa nabigu intuu nagu madanoo yar yara iyuu nagu tufay rasuulka calayh isalaatu wasalaam laba barakadii nabigana waa helay ahbarahu wuxuu u warramay ninkaasi ibnu shihaab ana cubaalata bnu saamitin ahbarahu ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal laa salaata liman lam yaqra biumi اlqur'aan laa salaata waa nafyi nafyigaasi la anfiyey salaada nafyiga shareecada qur'aanka iyo sunnada marka wax la anfiyo sidiisuba nafyigu maraatib saddex u yeeshaan nafyu lwujuudi iyo nafyu sixa iyo nafyu lkamaal saddexaasuu noqdaa waxbaa la anfiyey koo waxaad ka fiirin waxaa la diidan yahay jiritaankiisa haddaad tirahda laa rajula fi daar wujuud baad diidanta maba ku jira gurigaba maalan ama eh nafyu sixa weeye nafyu sixa salaaddii maba ansaxayso la salaatadan oo kale ta kale waa nafyu lkamaal wixii waa asixi laakiin darajadii la rabay ma gaadhaayo hadda hadda laa salaata liman lam yaqra bifatax bium lqur'aan qofkii aan faatixada akrinin salaad ooma jeorto ma wujuud baa laga wadaa mase sixa laga wadaa wujuud waa la dhihi karaa sharcan laakiin caqlan wujuud lama dhihi karo hada yusalli amaamana waarana inuu tukanayo yaquum yarkac laakiin salaaddii rukn arkaan baa ka maqan sharcan laakiin wixii sidiisiiba haddaan loola imaanin isagoon jirin baa laga soo qaadi marka nabiga calayh isalaatu wasalaam kuhanada la weydiiyey iyo kuwa faaliyaha ee kaahinada laysuu bishay buu yidhi qur-aankana ilaahay muxuu yidhi qul ya ahlkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimuu tawraata walinjiil marka waxaan haddii sawaabkiisa iyo waddadiisa la mari waayo ma jiro waa la dhihi kara lakiin hadda caqlan waa muuqdaa qofkan oo wujuudkiisa ma diidi karti marka nafyu lwujuud mesha waa ka baxay waxaa soo haray nafyu sixa iyo nafyulkamaal baa ku tartami nafyu sixa marka lagu xumbaarayaa qofkii faatixada ka taga salaadiisi ma asixin sidaasay jamhuuru ku tagtay axnaaftu waxay deliishanayaan fahiya khidaajun nuqsaan marka laa salaatda waa nafyu lkamaal salaaddi dhamma kaamil ma noqoneen darajadii meeshuu ficneed ee ma aha nafyu sixa ma aha laa salaata salaad oo ma jirto liman qof baynu u jirin lam yaqra biumi qur'aan mantaana hadda waad garanaysaanoo waa siiq ismu usul wey ismu usul muxuu faa'iidayaa cumuum samayn ha kadaaka man wamaa yufiidaani macan kula alcumuumi yaa ukayi fasmaca yaa yiri sacdi samayn manduumadiisa qiimaha badnayd wey marka liman marka la leeyahay ama imaam ha ahaado ama maamuum ha ahaado ama munfarad keligii tukan ha ahaado ama salaada siri ha noqoto ama salaada jahri ha noqoto liman bay soo wadagelayaan sidaasayna jamhuur culamaa ku tageen qaar culamada kamida ah maalikiyada oo kale waxay leeyiin salaaddu hadday jahri tahay oo imaamkii uu qur-aan akrinaayo waxaa la tukanayaa waxaa weeyaan laa salaatadan faatixada ma akrinaayo uu dhegaysan marka halkan waxaa isku dhacay laba cumuum laa salaata liman lam yaqra bicumuumi lqur'aan iyo aayaddii qur-aankeed muxuu ah, ilahi yidhi subxana wa tacala faistamicuu lahu wa ansitu qur'anka marka la akrinaayo faistamicuu lahu wa ansitu qur-aanka marka la akrinaayo qur-aanka oo idin baa laga hadlay marka anfaataxa ama kayr laakiin midkan asaga laa salaata liman lam yaqra bicumuumi kitaabka ah ayaa lasii khasisi liannahu salaad subax ayaay bacdi riwaayaat ka hadlaysay salaad subaxna waa jahri marka inaan la akriyo waxaa kaana mari doona nabiga calayh salaam abu hurayre xadiidkiisa uu leeyahay waxaan faataxda ka ahayn fainahu laa salaata liman lam yaqra' bifatixati alkitaab marka waa la dhegaysanaya qur-aanka imaamka waxaan ka ahayn faatixada waa la akrin lakiin inta kale adoo faatixada akriya imaamkii oo qur-aan sii akrinayo adna qur-aan sii akrin maysid waad dhegaysanaysaa marka caamun min wajhin wa khaasun min wajhin wey labadooda wej bay kale leeyihin cumuum iyo khusuus aayad iyo xadiidka laakiin fii maali maxalkii waxaa ku cad laa salaata liman qur'aan in faatixada aan laga tegaynin oo aayaddaas laga soo khasisaayo salaad jahri ah ayaa laga hadlayay وxadaثnah isxaaq بن ibrahim وcabd بن xumayd qaala abarana cabdالرaزاq barana macmar can الzuhri bhadr samidra wazaada fasaacidan iyo ka badan laa salaata ooma sugnaa liman lam yaqrb bim اlqur'an qofkaan faatixada akrinin iyo fasaacido ka badan fasaacidadaas iyadaa shaad weeyaan baa leeyahay an waxaa ittifaaqa in faatixada waxaan ka ahayn waajib aynan ahayn waxaan waajib ka ahayn haddii aad maamuum tahay ood imaam ku xidhanaysana faatixada unba si hoosoo sirri u akhrisan kadibna wax kale ma kuma daraysid waad dhegaysan qurada waxadaanah isxaaq bin ibraahim alxandali qaala akhbaranaa sufyaan ibnu cuyaynaةa can اlcalaa can abiih can abi hurayraa can الnabi sal l slm qaal man sallaa salaatan qofkii salaad tukada lam yaqra fiiha uuna ku akrinin biummi qur'aan faatixada fa hiya khidaajun weeye alaaa saddex jeer buusaa yidhi hayru taamin mid dhammaystiran kayrkeed weeyaan khidaajkaasaa lasku hayaa bimacnaa nusqaan baa ku jirta marka sixatlkamaal weeye iyo fa hiya khidaajun waa faasid luqada carabiga khidaaj bimacnaa alfasaad waa ku timid fa hiya khidaajun mid faasida weeyaan salaadaan faatax lagu akrinin hayru taamin taasna waa tafsiir ay ruwaadda la imaadeen waana ijtihaad faqiila liabi hurayra waxaa lagu yidhi innaa nakuunu waxaan noqonnaa min wara'a aliimaam imaam baan ku daba tukanaynaayo ka warran haddaan ma'muum nahay ma soo geliy masaladan faqaala wuxuu yidhi abu hurayra iqra bihaa akhri faatixada fii nafsika adiga naftaada maxaa laga wadaa fii nafsika sirayso wey adi kor ha u qaadanoo imaamka ha tashwiishinin fainii samituhana ka tegin hana ka tegin fainii samictu rasuul allah nabiga alay slam baan maqlay oo yaquulu leh qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qasamtu salaata faatixadii baa loola jeeda salaada liannahu salaaddu ma asaxayso haddaan faatixa la aqrinin marka salaad baa lagu magacaabayba qasamtu waxaan qaybi salaata salaadii faatixada lagu akrinaayo salaada baynii aniga iyo wa bayna cabdi addoonkayga nisfayna laba nis aniga addoonkayga faatixadan waa noo qaybsan tahay weli cabdi addoonkaygan wuxuu leeyahay maa sa'ala wuxuu weydiisto markuu la yimaado muqadimaadkii iyo aadaabtii ducada ee qiimaha badneed ee suuradda lagu bilaabay oo ilaahay lagu xamdiyo oo la ammaano sifaadkiisa jamiilkaa la sheego lagu tawasulo kadib deedna cubuudiye iyo addoonnimo iyo isticaano ilaahay loo qiro kadib baa ihdina siraad almustaqiim ducada markaasa imaanaysaa waa sida salaatuljanaazada oo kale salaatuljanaazada iyaduna waa saas moogta allahu akbar markaad tirahdo salaatu janaazada maxaa la akriyaa faatixadii waa iftitaaxii iyo aadaabtii kadib talabaadna nabigaa lagu sallin ka saddexaadna maydkaa loo duceey waxaa soo aroortay in allaahuma kfir lixayina oo horta hore qofka saga si aasa kadibna mayitila maydka dee si aasa ugu duceynaya haddana waa soo aroortay iyado maydka u duceynaya ducada markaasay imaanaysaa faidaa qaala markuu yidhaahdo alcabdu addoonku alxamdu lilaahi marka waad aragtay faatixadu waxay ka bilaabataa alxamdu lilah meesha culummada qabta bisinka faatixada kumaba ka mid baa ahada faatixadu waa aayad mustaqila oo qur-aanka oo dhanba lagu furfurto oo la barakaysto waxaan suuratu tawba ka ahayn ee ayadu ka mid ma aha tirada suuradda ka mid maaha sidaa culamada qaar baa ku tagtay waxayna deliishanayaan xadiidkan faatixadii baan qaybiyey buu yidhi alle waa la tafsiiriyey faatixadii la qaybiyey bisinka laguma darin alxamdu lilahi bay ka bilaabatay qaybta ka bilaabatay iyo awal maa nazla min alqur'aan muxuu aha qur-aanka muxuu horey soo degay markuu jibriil nabiga u yimid markuu jibriil oo yimid qaaruulxiraa muxuu ku yidhi iqra soo maarta qul bismillaahi ma dhihin bismillahi iyo iqrana isku mid bay nabiga ahayd labada midna muuna maqala muuna arkin marka iqra unbaa laga bilaabay laakiin bisin sidiisa bisinku sidiisuu aayad u yahay mustaqila oo qur-aanka kariimka lagu bilowdo waxaan suurata tooba ka ahayn culammada qaar baa sidaa ku tagtay qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayni walicabdii maa saal faida qaala alcabdu addoonku markuu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhaahdo alxamdu lilaah xamdi ilaahay baa iska leh ilaah baa iska leh ah, ashaa waa istiqraaq jamiicu maxaamid tan dambe lilaahi ku jirtana waxaa weyaan istixqaaq wey waxaa mudan oo keliya allah lilah rabbi alcaalamiin markuu sidaa yidhaahdo ilahay baaba la hadliba u jawaabi qaala lahu tacala ilahay wuxuu leeyahay xamadanii cabdii addoonkaygii waa igu idaafatu tashriif wey addoonkaygii buu ilahay leeyahy isku idaafinaya waidaa qaala markuu yidhahdo alraxmaan alraxiim markuu yidhahdo addoonku qaala allahu tacala ilahay wuxuu leeyahy anaa calaya cabdii addoonkaygi baa i ammaanay marka xamdiga iyo anuhu inuu kala duwan yaad garanaysaa xamdiga iyo anaha waa kala duwan yahy araxmaan araxiim anaa calaya cabdii baa leeyi alxamdu lilaahina xamadanii marka alxamdu waanaa farqi baa udhexeeya cadafka ayaad garan iyo sida u kala duwan yihiin tafsiirka macnaha anaa calaya cabdii addoonkaygi baa i ammaanay ammaanu ilahay leeya mudan yahay waidaa qaala markuu yidhaahdo maaliki ywmi addoonku markuu yidhaahdo qaala ilahay wuxuu leeyahy majadanii waxaa isharfay sharfay itacdiimiyo i cabdi addoonkayga oo inuu ilaahay yahay maalikulmulki koonkao dhan isaga leeyahay yowmuddiinna wax wax sheegan kara muusan jirinoo yowma aljazaaa qiyaamaha tanuu caddeeyey caddeeyayo qiray waxaa xumbaarsan tahay marka dimnan aliimaanu biyowmi alaakhira aakhiro in la rumaysnaado oo mu'min qofka inuu yahay aakhiro rumaysan ayaa ku hoos jirta maalika yowm wa qaala maratan marra wuxuu leeyahay fawada ilaya asnada fawada tafwiidku waa isnaad fawada ilaya cabdii addoonkaygiibaa wuxuu ii tiiriyey umuurta makhluuqoo idil buu ii tiiriyey ilan ilahi waa maalik koonka o dhan iyo makhluuqo dhan saa iskale fawada ilaya cabdii wuxuu ii tiiriyey o ii israadiyey makhluuqayga oo dhan umuurtooda faidaa qaala markuu yidhaahdo intaa hore ilahay baa iskale waa xamdigii iyo ammaantii ilaahay u lahaa faidaa qaala markuu yidhahdo adiga keli unbaan ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adigu baan kaalmo ku weydiisanaynaa oo cibaadadaa allah haddaad u khaalis yeesho kaalmihiisana waad heli waay qaala wuxuu leeyahay ilaahay haadaa kan baynii aniga iyo wa bayna cabdi addoonkaygu noo dhexeeyaa oo iyaaka nacbudu ilaahay baa iska leh wa iyaaka nastaciinna addoonkii baa iskale oo natiijo weeya cibaadadaasad ku heshay walicabdii wuxuu leeyahay kol haddii uu intaa la yimid maa sa'ala wuxuu weydiisto isticaanada ka bilow iyo hidaayada soo socota faidaa qaala markuu yidhaahdo ihdina siraada almustaqiim ilaahay ou nagu hanuuni jidkaa toosan ee islaamnimada ah siraada aladiina kuwii waddadooda nagu toosi ancamta calayhim aad u nicmaysay oo nabiyaashii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii way ay suuraddu kala sheegtay hayrilmaqduubi maya kuwa loo caroodaysay hana raacinin iyo waladaalliin ayrlmaduubi alayhim hayr lmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday oo ayagoo wax garanaya intay cilmigoodii ku dhaqmi waayeen caraal ay ku dhacday wala baalliina walaa hayridaalliin kuwa baalliinta ahe ayaguna baadiyooday ee jahli iyo aqoonlaan cibaadaysanaya ah kuwa waddadooda hana marinine cilmi naafica ilaahu nasiib cilmi naafica oon ku camal fadlo cilmi weeyaanoo jahli ma jiro naafic weeyaanoo maqduubi calayhi maana noqonine kuwa ku camal falay baan noqonay qaala wuxuu leeyay ilaahay haadaa licabdii intan waa alla tuug iyo alla bari addoonkaygaa iskale walicabdii addoonkaygana wuxuu leeyahay maa sa'ala wuxuu u weydiistuu leeyahay soomart ballanqaadka ballanqaadka ilahay fiiri subxaana walicabdii maa sa'ala halkan marka waxaa la rabaa maadaama oo addoonkii daciifka ahaa ee miskiinka ahaa ee tabarta dardaa baahanaa ee faqiirka ahaa uu hortaagan yahay allihii qaniga ahaa ee maalikulmulki ahaa uu hortaagan yahay uu haddana la khidaabaayo allana uu la hadlaayo isagana uu la hadlaayo meeshaa ma ku jirtaa marka in afkeenna un aan ka hadhadallo qalbigeennana meel kale uu ku maqnaado ma mudan tahay maya wallaahi ma mudna waxaa weeye arrintaas in sisijee loo taagnaado oo niyadu ay xaadir tahay oo qalbigu uu xaadir yahay oo qolku khushuucdiisa ay dhammaystiran tahay oo alle maaragtay lahadalkiisaasi qashcariira iyo muxuu ahaa qabandhacyo ay hayso ayaa loo baahanyahay markaasaa waxaa imaanaya ducadii inay noqoto duca maqbuulo ah ilaahayna addoonkiisii inaad tahay uu sukaa idaafeeyo markaasay imaanaysaa marka khushuucdaas in la ilaaliyo weyan ku dadaalo qaala sufyaan wuxuu yidhi xadaanii bihi lcalaa bn cabdiraxmaan baa xadiidkan ii sheegay ibnu yacquub dakhaltu calayh waan u galay wahuwa huwa mariidun isagoo jiran fii beytihi xadiidka sheekha waxaan ka maqlay isagoo jiranoo fasa'altu ana canhu anaa su'aalay qofka culummada ama caalimka jirada sii dhimanaya in la boobsiiyo oo masalada kugu adag ee kugu taagan aad weydiista intuuna kaa dhimanin yaa laga garanaya wa hada min xirsi salafi cala alcilmi salafu lumma cilmiga siday ugu dadaali jireen oo xataa xaaladaasi qofka mariidkaa ah laga xishoodo ee ma hadli kare kadaa la yidhaahdo in maaragtay laga faa'iidaysto oo wax laga soo saarto <clears throat> ayaguna ayagoo mardaa oo xanuunsan oo ixtidaar iyo xaalad sakaraada ku sugan ayay wixii garanayaan reebi jireen reebi jireen xadaanaa qutayba bnu saciid can malik ibn anas can alcalaa bn cabdiلraxmaan anahu samica abaa saa'ib u maqlay yaquul isagoo le samictu abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam xadaanii muxamed bnu raafic qaala xadaana cabdrazaq ahbarana ibnu jurayjin qaala ahbarana alcalaa bn cabdiraxmaan bnu yacquub ana aba saa'ibin mawlaa bani cabdillaahi bni hishaam bnu zuhra ahbarahu anahu samica wuxuu maqlay abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala alla alay slam nabigu wuxuu yidhi man sallaa salaatan qofkii salaad tukada oo falam yaqra fiha aan akhrinin biumulqur'aan faatixada aan akhrinin bimil xadiii sufyaan wa fii xadiiayhima qaala allahu tacala ilahay baaba wuxuu yidhi qasamtu salaata salaaddii baan qaybiyey baynii aniga iyo bayna cabdi addoonkayga faatixadii nisfayna laba qayb fa nisfuhaa niska hore saddexda aayadada hore lii anigaa iskale wa nisfuhaa niska dambe saddexda kalena licabdi addoonkayga baa iskale xadaanii axmed midka dhexana baynahu wa bayna cabdii baynii wa bayna cabdi iyaaka nacbud weyna mushtaaq qala xadaanii axmed bnu jacfar almacqiriyu qaala xadaana nadr bnu muxamedin qaala xadaana abu uwaysin qaala ahbarana alcalaa qaala samictu min abi aabbahay baan ka maqlay alcalaa ibn cabdiraxmaan ibn yacquub aabbihiis buu ka maqlay oo la yihahdo cabdiraxmaan bnu yacquub ibnu cabdilqaab min abi aabbahay wa min abi saa'ib labadaba wa kaanaa waxay ahaayeen labaduba jaliisay abi hurayra abu hurayra ardadiisii bay ka mid ahaayeen la fadhiisan jiray in badan daa'imay wax ka bartay ayay ka mid ahaayeen qaalaa waxay yidhaahdeen qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi marka qofka saaxiibka raawiga sheekha midka u dhow ayaa warkiisa aad loo qaataa markay cinda tacaarud markay isku dhacaan laba riwaaya istacaaruday midba wuxuu warinayaa laba sheekh hal sheekh bay ka wada warinayaan ayuhumaa aktaru suxba baa la dhihi kooda saaxiibnimada badnaa qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi man sallaa salaatan qofkii salaad tukada lam yaqra fiiha uuna ku akhrinin bifaatixati lkitaab fahiya khidaajun waa faasid yaquluha alaaa bimidli xadiiin xadiidka hore oo kale qaala xadaana moxamed bin cabdillahi bnu numayr qaala xadaana abu usama can xabiib bni shahiid qaala samictu caطaa yuxadiu can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam qaal laa salaata salaad oo ma jirto ila biqira'ati in qira la ahriya mooyane qiradiina faatixat lkitaab baa lagu fasiray qaala abu hurayra <clears throat> famaa aclana rasuulullah wuxuu nabiga noo muujiyey oo salaadaha jahriga ah maqribka iyo cishaha iyo subaxa wuxuu nabigu la jahray aclannaahu lakum waan idiin muujinaynaa wuxuu nabiga la jahrayna waan la jahraynaa wamaa akfaahu wuxuu qariyo hoos u akriyaynaa sida duhurka iyo casarka oo kale akfaynaa lakum waan idiin qarinaynaa hoos baan u akrinaynaa sida weeyaanoo salaadaha sirri iyo jahri weeye tabtii nabiga uu yeelay unbaa la yeeli imaamku mararka qaarse salaadan siriga ee duhurka iyo casarka aayadoo kale waa ka soo fakan kartaa ama kor waa u yarqaadi kara marmar ee inuu laakiin daa'im ka dhigo oo salaaddii siriga ee jahri u bedelo sidaa sax ma aha saas sax maaha <clears throat> qaal xadaana camru naaqid wazuhayr ibnu xarb <clears throat> walafdu licamar qaalaha waxay yidhahdeen xadaana ismaaciil bn ibraahim ibnu culaya akhbaranaa ibnu jurayj can caطaa qaal qaala abu hurayra wuxuu yidhi fii kulli salaati salaad dhammaanteed yaqra'u uu akrinayo qofka ama imaam noqo ama maamuum ama keligaa tuko qira waa laabudda famaa asmacanaa rasuulullah wuxuu nabigeena maqashiye calayhi salaam asmacnaakum waa ina maqashiinaynaa wamaa akfaa mina wuxuu naga qariyey hoos u akhriyeyna akfaynaa minkum waa inaga qarinaynaa faqaala lahu rajulu nin baa wuxuu ku yidhi in lam azid calaa ummi qur'aan haddaana faatixada ka ziyaadinin ka warran waa salaada siriga ah amaa jahrigu ayadu faatixada ma dhaafinaysa hoos baad u akrin qirada imaamka dhegaysan marka faqaala wuxuu yidhi abu hurayra in zidta calayha ka ziyaadayso fa huwa khayrun khayr wey duhurka iyo casarka iyo faatixada haddaad wax ku darto waa khayr ilan wax qiroo dhegaysanaysa ma jireen wain intahayta haddaasa kuilayha ku intahoota ilayha faatixada oo faatixada keligeed ku istaagto ooda wax kale ku darin ajza'ad canka way kaa gudi ijzahaas macnaha waxaa weeyaan way kaa asixi baa la wadaa ee ma aha qof suurad ku daray oo kale yaad la mid tahay ma aha qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya akhbarana yaziid yacni bnu zureyc can xabiib lmucallim can caطaa qaal qaala abu hurayra wuxuu yidhi fii kulli salaatin qira'a salaad walba qiray leedahay waxbaa la akhrin qur-aan famaa asmacna nabiyu wuxuuna maqashi asmacnaakum waa ina maqashiinayna wamaa akfaa can minna wuxuu naga qari akfaynaahu mink waa inaga qarinaynaa waman qara'a biumi qofkii umulkitaab akhriya umulqur'aan faatixada weeye faqad ajzaad canhu waa ka asaxda waa ka gudday waman zaada qof wax ku dara fa huwa afdal taasaa fadli badan bishardi sayruurati salaati siriya salaad waa inay siri tahay markaad ku darayso jahrigii faatixadii waaba laisku hayaaye intaad faatixada akhriso qur-aan kale ma sii akrinaysa intaad hoos u akhriso boobsiiso qirada dhegayso qaala xadaanii muxamed bn muana xadaana yaxya bnu saciidin can cubaydillaahi qaal xadaanii saciid bn abi saciidin can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalam dakhala almasjida masaajidkiibuu nabigu soo galay masjidkiisii madiina annabawi waana masjidka u fadli badan masaajidda adduunka oo dhan markii laga soo tago masjidulxaraam oo maka ku yaala fa dakala rajulu nin baa soo galay masjidkii fa sallaa salaad buu tukaday salaad sunnaa buu iska tukaday jamaaca lamuuna tukanayni uma jaa markaasu markuu tukaday nabigana waa fiirinayaa qofka salaad tukanaya haddaad fiiriso ka saxdo salaaddiisa waxba dhibaataa ma laha tatabucu alcawraadna ma soo gelayso min baabi nusxi weeye naseexo iyo tacliim ayaad u jeedaa qofkan salaada bad inuu saxayo in kale adaad fiiriso hadduu fiican yahayoo culimo yahayna aad kaba barataba si u tukanaayo haddii kalena aad ka saxdoo tidhaahda kaalay waxaasa kaa jaban taa waaba naseexo ee maaha cawro tatabucu iyo dadkeena waxooda la raacraaco ceebtooda ma ahee ood wax ka sheegta ma soo gelayso taa ma aha ninkii nabiga calayh salaam buu u yimid jaaa fasallama calaa rasuuliillah nabiguu salaamay calayhi salaatu wasalaam faradda rasuulu sala allah alay slam waa ka radiya salaama salaamtii waa fiicantahay waa ka radiyey wixii fiican waa lagaa qaadani laakiin wixii khaldan oo jaban waa lagaa sixi qaalow wuxuu irjic noqo niyow fasalli tuko fa inaka adigu lam tusalli maana tukanin maana tukanin oo ah. qofka wixii uunan sida saxdeeda ola imaanin maana tukanin waa la dhihi karaa farajaca arajulu ninkii waa noqday fasallaa waa tukaday wuxuu salaad u arkay inta tabartiiseen kamaa kaana sallaa marka hore si uu tukaday uma ja'a ila nabiy nabiga alay salam buu u yimid fasallama calayh markaasuu haddana salaamay faqaala rasuulu lahi sal la alay waslam wuxuu yidhi alayka salaam iyo alayka salaam iyo calaykum salaam intaba waa kuu bannaan tahay wacalayka salaam uma qaala irjic noqose fasalli markaa sooma arta salaam badnide lama dhihin salaam badnidea lama dhihin hadduu salaamay laba ragcadood kadib haddana waa salaamay haddaana ta salaamtay ma dhahayo in mar walba la salaamo ood labada qof isku imaadaan waa sunno waa ajir iyo hawaab waa faafin magacii ilaahay ee salaamha la faafinayo ajir baaba laga helayaaba halkii kelimaba toban ajir wey asalaamu ah, calaykum waraxmat ullah wabarakaatu soddon bay noqon uma qaala wuxuu irjic noqo fasallituka fainaka lam tusalli ninkii soo maarti nabigu u arka inuu salaada khaldaayo isagoo khaldaayu haddana ku celinaya oo uu khaldayaaye wax khalada muxuu nabiga calayh salaam ugu celcelinaya ninkan muxuu ugu celcelinaya libayaan waliihbaati fasaadi salaatihi wuxuu rabaa inuu caddeeyo fasaadka wuxuu la imaanaya inuu wax faasida yahay daruu raba inuu waxday mararka qaar qofka in lala guriyo oo fasaadkiisa lawada la caddeeyo dantaa ku jirta hadhow muran buu ka keeni karaa marka horaba haddaad tira waxbaa kaa jabnaa waxbaa igama jabneen ama see u dhihi karaa waa ku celiyey ilaa tabartiisa uu soo ogaaday marka min bayaani alfasaad in mararka qaarkood qofka wax khalada lagu celiyo way iska jirtaa xadiidkii baryar soo ma garanaysaan baryara nabiga calayh isalaatu wasalaam caaisho markii tidhi gabadhii bariiraheed waxay leeyihin naga gad walaheedana annagaa iskale muxuu yidhi khudii khudiiha washtaridii lahum alwalaa fa alwalaau liman catab ha u shardi buyr u shardi marka taqriir maaha iyo qarar ee waxaa weeyaan fasaadkoodu nabi rabaa inuu caddeeyo waxay og yihiin bay ku dhegan yihiin tanaas sidii kale wey xataa facala dalika alaaa maraat saddex jeer buu ninkii nabigu u imaan haddana noqaa la dhihi uu u imaan noqaa la dhihi ninkaa nin faadil oo qiimo badan buu ahaa waayo maanta ninka saddex jeer intii la celiyo si ogolaana ya ama wax noo sheega mana dhaaf buu dhihi soo maarti marka nin qiimo badan oo saxaabiya oo mutawaadica oo cilmi doona oo khayr raadisa buu ahaa saxaabigu faqaala rajulu ninkiibaa wuxuu yidhi waladii bacaaka bilxaqi ereyga fiira qiimahiisa wuxuu nabiga calayh salaatu wasalaam u qiray inuu ilaahay oo diray xaq rasuul xaqa inuu yahay oo cilmiga iyo waxyiga asagoo laga qaadan wladii bacataka bilxaqi baan ku dhaarteen maa uxsinu maba wanaajin karo hayr hada intaa waxaan ka ahayn oo wanaag oo ilaaba ma jirto callimnii barnabi allow qofka markii niyadiisa ka soo gado inuu wax barto markaasuu cilmiga geli laakiin wax lagu khasbay oo lagu garaacay de waxaa weeyaan waa uu ikraah wey callimnii isagaa iskeen marka wainama alcilmu bitacallum buu nabig alay salaam yiri cilmigu waa barasho qaala nabiga calayh salaam ba wuxuu yidhi idaa qumta ila salaa markaad salaada u kacdo fakabirka fakabir kibaaro salaada allah akbar baa lagu galay allah akbar horta dheh allah akbar dheh salaada ninkan waxaa la yidhahdaa laqad raanaysta uu leey muxuu ahaa musiiu salaatii sooma ahayn waa saxaabi jaliil wasmahu magaciisuna khallaad khallaad ibnu raafic khallaad ibnu raafic baa la dhaha musiiu salaatii baa laakiin caan fuqahadu aad bay xadiidkan isaga u soo celceliyaan oo waxay qaarkood ba dhaheen waa micyaar wax allaalo wixii xadiidkan ku sugan ninkaa nabiga calayh salaam isagoo waxba garanaynin jaahila salaada uu nabigu u sheegay waajibaadku salaad baa lagu xumbaari wixii ka baxsanna sunanu salaad qaar baa sidaa yiri laakiin khilaafkaa ka taaganoo ma aha isuma waafaqsana idaa qumta ila salaati fakabir allahu akbar salaadda ku gal uma qra' allahu akbar bay salaadda ka bilaabaan waxaa kaloo dhan ee ka horeeya allahu akbar wixii ka horeeya oo hadal ah waa uun wax ijtihaad oo qofku iskala yimid ee ma aha salaadii allahu akbar bay ka bilaaban uma qra akri maa tayasara waxay ku fududaada macaka min alquraan qur-aanka faatixada haddaa taqaano way aynoobi uma arkac rukuuc xataa tadma'ina ilaa ka xasisho raakican xaalaad rukuucsan tahay rukuucda ku xasil baa layidhi dhaqdhaqaaqa jooji rukuucda markaad rukuucdo dhaqdhaqaaqana jooji ictidaal lala imo oo si fiican u siman si fiican u siman qalqallooca daah iyo maroorka iyo foorarka iyo saraxa inaad taagto intaba daah rukuucdu aadaab iyo suwar bay leedahay suurooyinkeeda iyo qaabkeeda in loola imaado qaabkeeda in loola imaada la rabaa dhabarkii la simo inta tabartaa madaxan aada foorarinin sida dameerihii kan madaxan aada korra u taagin ayaa la rabaa uma dumaannimadaas wuu halaynayay uma arfac ka kor noqon rukuucdii xataa tactadila ilaa ka toosnaata qaa'iman adoo taagan toosnow xubin walba meesheeda ku noqoto ha soo qolocsanaanin uma sud sujuud xataa tadma'ina saajida ilaa sujuudda aad ku xasisho oo dhaqdhaqaaq oo dhan aad dayso uma arfac ka kor noqo sujuudi koobaad xataa tadma'ina ilaad ka xasiso jaalisan fadhigii si fiican ugu soo fadhiisooo adiga oo soo foorara tii labada ku noqonine fadhiga si fiican ugu soo fadhiiso kuna xasiloo dhaqdhaqaaqoo dhanba ha istaago uma afcal daalika sidaa yeel fii salaatika kulliha salaadaadoo dhan sidaa ku wadbaadaye hal ragcad baa loo tilmaamay inta kale atixiyaadku waaba yaqaanay xadaana abubakr bin abi shayba <coughs> riwaayooyinka qaarkood oo ku darayaan waxay ka soo bilaabeen bacd riwaayaat asbiqi lwuduu waysadii buu kasoo bilaabay waysadii baa laga soo bilaabay xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadaana abu usaama wacabdulaahi bnu numayr xaw xadaana ibnu numayr xadaana abi qaala xadaana cubaydullahi can saciid bn abi saciid can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana rajula nin baa dakala masjida <clears throat> masaajidkii soo galay fasallaa waa tukaday wax salaad ku sheega wa rasuululahi sala la alay sl nabiguna fii naaxiyati masaajidka dhinaciisaasuu fadhiya oo ka fiirinaya wasaaqa alxadiia bimili xadiii lqisa qisadaasoo kale mutaabaco wey wasaadaa fiihi labada wax mutaabace waxay ziyaadiyeen inuu nabigu yidhi idaa qumta ila salaati fa asbiq lwuduu horta weysayso weysada qudhigeeda waxbaa ka khaldan uma staqbil qibla qiblada qaabil fakabir kibaaro shuruuddii baa loo soo sheegay kadib baa arkaantii la galay oo salaaddii gudaheedii ah naseexada nabigay tusaysaa sal allah aleh waali wasalam innaga waxaa laga yaabaa qof munkar ku jira ama xumaan ku jira ama waxaan khaldaaya inaad aragto aragtooda danba ka gelin ama maarata aad tiraahdo ama kula yaabaa ama ku inqiraa waxaasoo dhan waa waswaas shaydaan weeye waana arrin wanaagsanayn naseexadu waxaa weeyaan in qofka wuxuu khaldan laga toosiyo wuxuu saxana lagu soo dhoweeyo wixii xumaan ahoo la yimaada laga inkiro naseexadii bay ka mid tahay uu nabigu yidhi addiinu nasiixa diintu waa naseexa <clears throat> qaala baabu nahyi lmaamuum maamuumkii waxaa laga reebaya can jahrii bilqiraati inuu qirada la jahro khalfa imaamihi imaamkiisa gadaashiisa faatixada wuu akrin laakiin miyuuna la jahrin salaada jahriyada laga hadlaya ileen ma ogtahay waa maqrib waa cisha waa subax imaamkii baa qirada akrinaya qiradii marka maamuumkii wuxuu akrinayay qofkii tukanayay imaamka la tukanayay inuu kor u akriyo lama ogolo dadkii maamuumiintaabuu tashwiishin imaamkii laftirkiisiibuu qiradii yuu qiradii ka hadlayn oo ka tashwiishin waxaasoo dhan baan la ogoleen ila dad waxaa jira waxaa ku ibtilaysan baa jira oo wax walba uu akrinaayo la maqli ataxiyaadkiisaa la maqli wa la maqli takbiirtiisaa la maqli faatixadiisaa la maqli mararka qaar qofka ka soo yarfakan kartaa gaar ahaan xaalaad gaar ah oo qofka markaa khusuucdiisa ama salaadiisa ama intibaahiisa mararka qaar waa koo soo yarboodi karaa laakiin asalka waxaa weeyaan maamuumku waa inuu hoos wax u akriyo uunan la imaanin wax salaada dadka ka tashwiishiya xadaana saciid bnu mansuur waqutayba bnu saciidin kilaahumaa can abi cawaana wadax qaala saciid isag wuxuu yidhi xadaana abu cawaana xadaanu ku wariyey can qataada ibnu dicaama can zuraarata bn abi owfa can cimraan bn xusein qaal sallaa binaa rasuulu lah nabiga alah salam baa wuxuuna tujiyey salaata duhri salaad duhur aw ilcasri salaad casar ayuu nabigana tujiyey samaarta waa salaad siri ah faqaala wuxuu yihi ayukum qara'a khalfii waayo midkii gadaashayda akrinaaya bisabixisma rabbika laclaa suuraddii uu akrinaaya buu nabiga maqlay calah salaam faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ana aniga walam urid oo lamana jeedin bihaa sabixisma akhriskeeda ila alkhayra khayr unbaan u jeeday nabi allow xumaanigama ahayn calaaxalkaasuu sii daaya qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam qad calimtu waan ogaada waan gartay anna bacdakum qaarkiin khaalajaniiha inuu qiradii igula doodaayo qiradii uu nabiga ahrinaayey ayaa qiradii kale ku dhacday markaasaa qiradiisi nabiga calayh salaam hadma wuxuu ka soo dhex saari ninkii kale qiradiisii markaa qiradeedii baad igula doodeen ood igu qabsateen oon hadbaad iga jiidanayseen wey oo haddii addaan wax akrinayo qof agtaad wax ka akriyo qiradiisii iyo qiradaadii baa isku dhacay mararka qaar isku dhacaysa sidaasoo marka kula doodaayo oo kale ayay noqonaysaa marka saa ha yeeline eh hoos u akriya xadaanaa maxamed bnu muana wamaxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar xadaanaa shaban qataada qaala samictu zurara bin abi owfa yuxadiu can cimraan bn xusein buu ka warramay ana rasuula lahi sala allah alay wasalam salladuuna duhurkiibuu tukaday fajacala rajulu nin baa wuxuu gudagalay yaqra'u inuu akhrinayo khalfahu nabiga gadaashiisa bisabixisma rabbika laclaa mustaqbil lowday faatixada markuu akhriyay falama insalaqa markuu salaada ka baxay nabigu qaala wuxuu yihi ayukum qara'a mid baa wax akhrinaya waa kuma oo ayukum lqaari'u midkii wax akhrinaya waa kee faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi ana anuu ahaa faqaala nabigu wuxuu yihi qad danantu waan maleeyey macnaa calimtu bay ka dhigan tahay ana bacdakum markiin inuu khaalajaniiha qiradaydi igula doodaaya naazacaniiha xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana ismaaciil bn culaya xaw xadaana moxamed bn muhanى qaala xadaana ibn abi cadiyin kilahuma can ibn abi caruuba can qataada bihada اlisnaad ana rasuula اllahi sala اllahu alيه wasalam salla duhra duhur buu tukaday wa qaala wuxuu yihi qad calimtu waxaan gartay ood ogaaday oon xaqiiqsaday ana bacdakum qaar kamida idinka inuu khaalajane qirada igu haystaye oo igula doodaayo qiradiisii iyo tayda uu isku dhex khalday waa kuba baabu xujata man qof xujadiis qaala yidhi laa yujharu bilbasmala basmalada bisinkaa loo jeedaaye lala jahri maayo qofkii yidhi lala jahri maayo iyo waa lala jahri iyo la akhrinba maayo waa saddex raayo sooma artaan ka xooga badan waa la siraysan waayo saasaa xoog badan nusuusta kale ee ka hadlaysa lama sheeginna lalama jahrin baa lagu xumbaari saasaa lagu xumbaari waa cinda alikhtisaar ikhtisaar wey adilo badan iyo nusuus badan masaaisha aadka muranka badan bay ka mid tahay xaafid ibn xajar fi fatx ilbaari aad bu oga hadlay xadaana mxamed muana wbashaar kilaahumaa can gundarin qaal ibn muana isagu wuxuu yihi xadaanaa maxamed bnu jacfar maxamed bnu jacfar waa kuma huwa lqundaru haddii qundar loo dhaho maxamed bnu jacfar waa isku mid marra naanaystu baa sanadka qaybta saara laguu sheegay marra magaciisi baa laguu sheegay xadaanaa shucba bnu xajaaj qaala samictu qataada yuxadiu can anasin qaal sa'altu maca rasuuli illah sallaytu dhe maca rasuulilah nabiga cala salaam baan la tukaday wa abi baan la tukaday wa cumar baan la tukaday wa cumaana baan la tukaday midooda marka uu mas-uuliyadda iyo xilka hayay ummadda hogaaminayay falam asmac ma maqal axaddan qofna oo minhum ka mida oo yaqra'u akhrinaya bismi illahi raxmaan raxiim cadam ismac laa yacni tarku lfaatixa bismi illahi raxmaan raxiim kama maqal buu yidhi kama maqal marka maxaad ka fahantay waa lalama jahrin lalama jahrin laakiin riwaayadan soo socota xoogo ishkaal keeni doonta xadaana mxamed bn muhanى qaala xadaana qataada qaala xadaana abu daawuud qaala xadaana shucba shucba ibn xajaaj bi hada isnaad wazaada qaala shucba wuxuu yidhi shucba ibnu xajaaj ood garanayso siduu tadliiska iskaga ilaalinayay cumar kabada <coughs> uu aadaamaya <coughs> bay cumar eedi kaliya shucba ibnu xajaaj maxaa ku taqaanay maxaa ku taqaanay kaana min ashadd الnaasi karaahiyata litadliis tadliiska aad buu naci jiray tadliiskana waa wax cilmi musalax hadid lagu sheego oo aan fiicnayn oo noocyo iyo aqsaam fara badan leh in sheekii la xabaalo magaciisii la qariyo ama lagaba tagaba oo mid kale oo sheekii aan ahayn laga sheeg dhigto labadaba waa xun bay ahaayeen shucbo aad ba uga hadli jiray oo eraya culus ka sheegaan oo qaarkood ay leeyihiin inuu yidhi lian azniya axabu ilaya min an udallisa inaan zina ku dhacaa ii dhaanta inaan tadliis ku dhaco zinada waa dembi iyo macsiyo qolka uu ku kooban laakiin tadliisku diintii oo lagu ciyaaro way talaacub wey iyo sanadkii oo la khalday walisnaadu min addiin <clears throat> shucba marka waa kan oo isha ku hayaa sheekhiisa qataada oo mudallis ah qultu waxaan ku yidhi liqataada asamictahu min anas anas ma ka maqashay qaala nacam buu yidhi khalaas intafa tadliis tadliiskii meesha waa ka baxay marka naxnu sa'alnaahu canhu annagaa weydiinay buu leeyahy marka tadliis wuu ka baqaayay marka shucba meesha waa ka badbaaday qataada muxuu caddeeyey inuu ka maqlay sheekhii ahaa anas xadaanaa muxamed bnu mihraam araazi xadaana waliid bnu muslim xadaana lawsaaciy can cabda cabdatu bna abi lubaaba cabda ibn abi lubaaba alasdi ana cumar bn khaaab kaana wuxuu ahaa cumar yajharu kii la jahra bi haulaai kalimaat kalimaadkan iftitaaxa salaadda lagu furfuran jiray wey salaadda marka allah marna dhoo wax iftitaax la yidhahdaa jirta way fara badan yihin noocyo fara badan noocyahaas faraha badan ee salaadda lagu furfurtana isku dardari maysid wada la imaan maysid mid unbaad ku kaaftoomi cishaha ku tuko tan soo socotoo kale subxaanaka allahuma bixamdika tabaarak asmaka wa tacala jadduka walaa ilaha hayruk haddaad rabto tu kale soo maaha allahuma baacid bayni wa bayna khadaayaaya tu kale soo maratid wajahtu wajiha liladii fadara asamaawaati waalard laakiin ha isku dhex khaldin inaan isku dhex khaldaynin waxaa u daliila waxaa u daliila waa kii dhihi jiray abu hurayra waa kii dhihi jiray abu hurayra raximah llah oo radia allahu canhu hal yutraku suna buu leeya liajli waxdat اlumma sunama laga tegi ummadda midnimadeeda wixii la ilaalinayo waa yahay su-aashaasuna weydiiyey sheekaas ah, mar kale laga yaabaa inuu ayna soo marteen aba hadda mm. shay waajib uu nabiga ka tegay calayhi الsalaatu wasalaam isagoo mararka qaar ummaddii iyo khilaaf iyo dhibaato iyo diintooda inay dhaawac ay gaadho oo shaki qaadaan lowlaa xitaanu qowmika bilkufri sameen calaa kulli xaal usoo noqo meesheenna inaan isku derdaraynin hal mara ah. abu hureyre waa kii dhihi jiray radia allahu canhu yaa rasuul allah biabi anta wa ummi sukuutuka bayna takbiirati alixraam wa bayna alfaatixa maa taquulu markaad allah gortiraa salaada gasho iyo faatixada intaadan akrinin wabaad waxbaad akrinaysaa mana maqalee maxaad leedahay muxuu yihi nabig alay salaam waxaan dhahaa allahuma baacid baynii bayna khadaayaaya tu kale muu sheegay muuna sheegin maalintaa wuxuu ku kaaftoomay middaa keliya marka taana waan ku daraa subxaanaka allah bixamdika iyo wajahtu wajiya waan ku daraa iyo muuna dhehin marka mid unbaad akrin waa ile waa sunan dhammaan waa sunan waxaana fiican inaad mid walba ku camalfasho mid walba inaad ku camalfasho oo tan mar akriso mar kale tan akriso mar kale tan akriso saasaa fiican cumar wuu la jahri jiray bi haulaai alkalimaat jahri asalna waxay ahayd in hoos loo akriyo muxuu la jahrayaa litacliimi naas dadku inay bartaan subxaanaka allahuma bixamdika tabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaha hayruk kalimaad cadiima wey waa mawquuf calaa cumar laakiin cumar radia allaahu canhu waa la jahray waa la maqlaya lama inkirin ijmac ta isagoo marfuucaa sugnaatay riwaayooyin kale kusoo aroortay marfuuc ila nabi sal slam weeyaan arrinkan oo kale ma aha arrin uu qofku iskala imaan karo in lala jahrana macnaheedu mararka qaar shay sunno ah in la siraysto si dadka ay u bartaan cabdulahi bnu cabaas kaana yajharu alfaatixa bisalaat aljanaza salaadda janaazada kor buu u qaadi jiray markaasuu dhihi jiray litaclamuu annahaa sunna xagan ku soo marray buhaariga fi saxi buhari baa kuso marray litaclamuu annahaa sunna subxaanaka allaahumma ilaahayow waad nasahan tahay ceeb iyo musqaanoo dhan baa kaa dheer wa bixamdika waadna mahadsan tahay wey marka tan waxaa la dhahaa jamcu bayna tanziihi wa bayna ahanaa'i bilkamaal tanziih ilaahay la nasaho iyo bayna ahanaa ammaan ilaahay la ammaano bisifaati alkamaal lagu ammaano ayaa la jamciyey xagga kalena jamcun bayna takhliyati wataxliya la dhahaa jamcun bayna takhliyati wa taxliya takhliyada inta badan horaysa takhliyada in wixii nusqaan oo dhan laiska zuuliyo kadibna wixii wanaaga lala imaado faman yakfur bitaaquut wa yumin billaahi maxaa horeeya takliyadii wa yumin bilaahina waa taxliyadii kufrigii waxaaso dhan ka dhexbax kadibna tataxallaa biliimaan laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah iyadana maxay tahay laa ilaha ila allah waa takhliya laa ilaaha waa takhliya ila allahuna waa taxliya subxaanaka allaahuma wabixamdika tabaaraka smuka magacaadibaa ilaahay oo baraka badnaaday tabaaraka tacaadama watakaahara khayru ismika magacaaba ilaahayoo khayr badana oo barako badana asmaada ilaahay iyo magaciisa oo la qabsado barako badana maxaa ka mid a ah barakada tanhar cinda dabxi neefkii haddii la gowraco bismi llahi lagu gowraco xalaal waad cuni bismi llahi baa laga tagay xaraam waa la jiidi soo maarti a ah, walaa taakuluu mima lam yukra smu llaahi calayh dayib aye maxaa kaloo kamida ah? bismilahi bisinka barakad isim magaca ilahay barakadiis maxaa kamida ah? cinda aljimac maxaa lii ida ataa axadukum ahlahu faqaala bismi اllah allahuma janabi shayaan wajannabi shayطaana maa razaqtana haddii lagu arsuqo ilmo lam yadurhu shayaan soo mayn ilahay kaaga badbaadiya ilmihii bismi lahi markaad tiri markaad cuntada cunayso bismi illaahi magaca ilahay fiir barakadiisa shaydaankii kuu soo dhowaan maayo kula cuni maayo marka magaca ilahay waa barako tabaaraka smuka magacaadii baa barako badnaaday ismu kadaasna waa mufradun mudaaf yufiid alcumuum asmaada ilahi o dhan mubaarag wey wa tacaala waxaa kor noqday jadduka cadamadaada iyo sharaftaada walaa ilaaha macbuud xaqa ma jirto hayruka aan adiga ahayn waan qataada qataada waxaa laga wariyey waxay ku cadfan tahay waan cabda waan qataada ay waxadaanaa noo warramay waxadaana alawsaaciyu bay ka dhiganta soo ma ahaen cabda wixii ka warinayuu ahaa awsaaci saasoo kale wey waxadaana alawsaaciyu aydan can qataada siduu awsaaci riwaayadaasi cabda oga warinayey ayuu haddana wuxuu ka wariyey qataada marka awsaaci wey waxa kule wa can qataada waxaa laga wariyey sida cabda oo kale annahu kataba qataada inuu qoray ilayhi sheekhii ardaygiisii awsaaci ahaa ayuu u qoray yukhbiruhu asagoo u warramaya xadiidkan can anas bn maalik oga warramaya sida cabda uu cumar oga warramay anahu xadaahu qaala inuu yidhi sallaytu khalfa anabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam gadaashiisaan ku daba tukaday wa abubakar wa cumar wa cumaan fakaaluu waxay ahaayeen yastaftixuuna bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddabaada maanta lama camal siino bilxamdi lilahina waad dhihi kartaa laakiin bilxamdu lilaahi marfuucun cala alxikaaya waayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maynan ku bilaabi jirin cafwan fakaanuu yastaftixuuna waxay ku bilaabi jireen bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin oo bisinkii yaan ka hadlaynay bismi marka muuna sheegin laa yadkuruuna bismi illaahi araxmaan araxiim maynan sheegi jirin fii awali qira'atin qirada awalkeeda oo faatixada ah walaa fii aakhiriha aakhirkeedaoo suuradda kale ah suuradda kale bisinkeedana faatixada aakhirkeeda dhicii lere tan markaa laa yadkuruunadaasaa ishkaal ah in faatixadiiba aan inaan bisinkiiba la sheeginba yaa marka ka muuqata si riwaayada hore isku waafaqaan waxaa lagu xumbaaraya laa yadkuruuna kama maqal weeyaan ee laa yajharuuna lamayna jahri jirin xadaana maxamed bnu mihraan qaala xadaana wliid bn muslim can lwsaaciyi qaala abarani isxaaq bn cabdilahi bn abi alxa anahu samica anas bn malik buu maqlay yadkuru dalika sheegay baadu xujatu man qaala qofkii yidhi albasmalatu bisinku aaya waa aayad min awali kulli suura suurad kasta awalkeeda dhaca siwaa baraah waxaan bara ka ahayn inta kaleo dhan suuradday ka mid tahay dadkii yidhi xujadoodi maxay deliishadeen xadaana cali bnu xudrin sacdiyu qaal xadaana cali bnu musir abarana mukhtaar bn fulful can anas bn maliki xaw xadaana abubakr bn abi shayba walafdulah xadaana cali bnu musir can mukhtaar bn fulful weeyaan can anas bn maliki qaal baynama waqti rasuulullah nabiga calayh salaam daata yowmin maalin bayna adhurina nabigoo dhexdaanada jooga ee baynana bay ka dhigan tahay adhurinadaas waa muqxam muqxam baa la dhahaa baynana isagoon u dhex jira id aqfa nabigu waan gundurucsaday ifaan gundurucsi waa lulmooday lulmo iska dheh saad fahamto ikhfaatan waa lulmooday xoogow saasuu nabigu u yir hurdurooday hurdaa yar qabatay uma rafaca ra'sa madaxuu kor u qaaday mutabasima isagoo muusoonaya isagoo dhoolla caddaynaya faqulnaa waxaan idhi maa adxakaka yaa rasuul allah rasuul allahu maxaa kaa qusli siiyey ikhfaa marka wax hurdo ahaana wey laakiin hurdo ma ahee waxay baa ku degaayey maa adxakaka yaa rasuul allah waad qosashay way farxeen saxaabadu noo sheeg waxaad ku faraxday qaala nabigu wuxuu yidhi unsilat calay waxaa liigu soo dejiyey aanifan mar dhow suuratun suurad wax lagu farxa qur-aanka barashadiisa iyo dhigashadiisa iyo dhegaysigiisa faqara'a wuxuu akhriyey suuraddii buu nabigu sheegay bismi illaahi raxmaan raxiim ka bilaabay suurad intuu yidhi cinwaanka suuraddii maxaa soo galay bismi illahi raxmaan raxiim soo maarka marka bismi illahi raxmaan raxiim waa aayad suuradda kamida marka inaa acdaynaaka alkawar baan ku siinay nabi allow kawar baan ku siinay fasalli tuko lirabbika rabbiga u tuko wanxar u gowrac rabbigaa dartiis inna shaani'aka midka wax kaa sheegaaya ee xumaantaada iyo cadaawadda kuu haya huwa labtaru asagaa khasaarada kaa ku dhacday uma qaala wuxuu yidhi tadruuna malkawhar kawharkaa laysiiyeen ma garanaysaan wuxuu yahay faqulnaa waxaana allah warasuulu aclam qaala fa nahrun waa webi wacadaniihi uu ii ballanqaaday rabbi rabbigay caza wajal calayhi korkiisa waxaa ahaaday khayrun kaiir khayr fara badan huwa xawdun waa dar taridu calayhi ummatii ummaddeeda ku soo aroori yowmaalqiyaama maalinta qiyaamo aaniyatu weelashiisu cadadunujuumi xidigaha tiradeeda yaa weelasha lagu cabaa'iyo xawdka iyo darkaasi xidigaha tiradoodu dhan yahay qof walbaba koobkiisa wey fayukhtalaj waxaa la eryayaa oo la kicin oo la fujinayaa yukhtalaj waxaa la mancini oo la reebi alcabdu addoonoo minhum ka mida dadkii soo mohday dadkii imaanee soo arooray mid ka mida unbaa dib loo eryi faaquulu waxaa dhihi rabbi rabbigayow inahu min ummatii ummaddaydii buu ka mid ahaa weliba asxaabtaydii fayaquulu ilaahay wuxuu leeyahay maa tadrii ma ogid maa axdaat bacdu maa axdaat waxay soo darrisiisay kuwan ummaddayda aad leedahay bacdaka markaad dhimatay kadib waa kuwii ridoobay haddee nabiga ma gurinta sala allah alay waslam way fara badnaayeen acraab bay u badnaayeen reer baadiya u badnaayeen kuwaa weeyaan ama saxaabadii nabiga calayh salaam min almuhaajiriina walansaar iyo ka dambeeyey saxaabadii nabiga alay slam la saaxiibtay lam yartada axadu minhum qofka ridooy ma jirto qofka ridooye ma jirto ah, qofkii dhahaa waba saxaabada ka mid aha ridoobayna kadaab afaaga wey warka kuwaas la sheegi waa kuwii abubakar ula dagaalamay ee dagaalkii riddada ahaa ee qaarkood lagu dilay kuwaa weeyaan kuwaa weeyaan acraabti wey ayib marka xawdkii nabiga alayh salaam baa lagu tilmaamay kawharka xawdkana waxaa la ogyahay carasaadkaa la keenaa meesha dadka lagu xisaabaayo ayaa xawdka nabiga la keeni oo markii xisaabta ay dhammaatay xabbayaan oo kuleelkii iyo dhibaatadii iyo intii ay taagnaayeen wixii inkaar aha dhib ahaa halkaas haddeena biyahaas la cabiyo oo oonkao dhan lagaga saari kawharna jannada ku dhex yaalla marka isma anfinayaan oo jannadaas kawharka ku yaalla ee webiga ah ayaa laga soo jiiday oo halkan xawdkana halkaasaa marka lagu shubaya oo kii aan soo maray laba tuubo ayaa waraabinaysa ku shumaya oo laga soo qaaday kawtar ee xawdka ku qulqulaya zaada ibnu xajar fii xadiiihi bayna adhuurina fi lmasjid dhexdaanada masaajidka joogay nabigu wa qaala maa axdaa bacdak muxuu ahaa wuxuu soo darisiiyey maa axdaat iyo maa axdaa maa axdaa haddii ila dhao ummadii bay u noqon ummadda aad sheegaysa ummatii leedahay qaar baa wax soo darisiiyey maa axdaa mankan isagaa qofkan isaga la celiyey marka saa wey xadaana abu quray maxamed bn cala axbarana ibnu fudayl can mukhtaar ibni fulfulin qaala samictu anas bn maalik yaquul akfaha rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xoogow yar lmyar laamadooday ama yar ruulmooday wax lulmahaana qabtay ikfaata wax lulmahaana binaxwi xadiidi ibni musir hayra anahu qaal nahru waa webi kawtarku wacadaliihi rabbii uu ii ballanqaaday caza wajal filjanna buu ku yaallaa soo maartid calayhi xawd darbaasa saarano xawdkaas calayhi korkiisa waxaa la xawdun xawd oo tuubooyinkiisii ayaa xawdka la kor saaraya walam yadkur aaniyatu cadad nujuum inu sheegay waa soo marray xawdkii iyo masaladiisa fii kitaab aliimaan baabu wadcu yadihi qofka inuu gacantiisa dejiyo alyumnaa midigta calal yusra bidixda bacda takbiirati alixraam salaada markuu galo oo allaahu akbar takbiirat ixraamka baar u taago gacantiisa midigta wuxuu saarayaa gacantii bidixdeeda taxta sadrihi buu ku leeyahay xabadka hoostiisa fowqa suratihi xudunta korkeeda xabadka hoostiisaoo xudunta ka yar koreeya meeshaasi wadnaha iyo qalbiga uu ku jiro ayuu saari wa wadcahumaa in labadii gacmood la dhigo fi sujuudi sujuudda marka la sujuudaayo cala alardi dhulkaa la dhigi xadwa min kibey labada garab qaabilkooda marka wuxuu ka hadlayaa gacmihii allah akbar markaad tira gacmaha kor u taagto inaad horta midigtii bidixda saari kadibna aad halkaa dejinayso xabadka hoostiisaa ma keeni doono musanifka meesha la dejinayo labada gacmood in midigti bidixda la saari waa sheegi xadiidku laakiin taxta sadri wa fowqa suradaas kuma cadda laakiin xadiidka ugu dhow ee arrinta ku soo aroortay waa xadiidkii waa'il ibnu xujur xadiidkii waa'il ibnu xujur ibnu khusayme uu soo saaray saxiixa kaasa ugu dhow in xudunta ka kor la saaro xabadka hoostiisa ama xadiidka taxta sura xudunta hoosteeda ah xadiiu cali bin abi aalib kaasna waa aciif mujmac calaa dacfi wey daciif weeyaan adarta xanafiyada somin arkin halkaasay golaya wadaadaha nooga imaaday ee ma soo booqda halkaasay saa u saaraan xudunta hoosteeda ayay saaraan somin arkin xadiikaas ku dhegan yihiin xanafiyalkaa cali xadiikiisa daciif wey xadaana زhayr بن xrb qaal xadaana cafaan بn mslm xadaana hamaam xadaana mxamed بn juxaada qaal xadaana cabdاljabaar bn wail can calqama bn wail wmawla lahm anahuma xadaaahu can abiihi waa'il bn xujr annahu ra'a nabiy sal slam rafaca yadayh nabiga calayhi salaam oo kor u qaaday gacmihiisa xiina dakhala fi salaati markuu salaada galaya kabbara allahu akbar buu yidhi wasafa hammaan baa tilmaamay xiyaala udunayhi dhagihiisa u qaabiyey gacmihii kor buu u qaaday xalaa soo maray uma iltaxafa bithawbihi gu'ii uu huwanaa ayuu saas kugu duubay taxaruga iyo dhaqaaqa noocaas waxba dhibaataa ma laha allah akbar baa tiri gu'i baad gacmihii ka soo saartay markaad soo ceshatana go-aadi waa soo ceshan kartaa halkaa maroo isku dadayso dhib ma lahaa uma wadaca yaddahu lyumna gacantii midigteed wuxuu saaray cala lyusraa bidixdii laakiin isla riwaayo waayil bnu taxta sadri ayaa caddaysay falamaa araada markuu doonay an yarkaca inuu rukuuco akhraja yaday gacmihii buu ka soo dhex saaray gu'i oo min min athawbi maradii ayuu gu'i ka soo dhex saaray gu'i hoosta kaga jirta gacmihii dhaxan iyo waxbaa jirta markaasuu ka soo dhex saaray uma rafacahumaa korbuu u taagay gacmihii uma kabara allahu akbar farakaca waa rukuucay falamaa qaala markuu yidhi samica allaahu liman xamida rafaca yadayhi gacmihiina kor buu u qaaday saddex jeer baan soo marray iyo midii bukhaari oo atixiyaatka koowaad marka laga kacayo afartaasa gacmaha kor loo taagaa falamaa sajada markuu sujuuday sajada bayna kafayhi somaarta bayna kafayhi musanifkan muxuu baabistay xadwa mankibayhi gacmihii sajada wuu sujuudi wejiga wuxuu saari bayna kafayhi labadii saxaabee dhulka uu dhigay dhexdooda iyo wejiga dhigi haddaad dib usoo yar dhigto ood garbaha ku toosisana ayaduna waa bannaan tahay way soo aroortay labadaba way ku bannaan tahay baabu tashahudi ee laakiin inaad gacmaha halkaa geyso oo madaxii ka sokaysiiso ama aad gacmihii gadaal u dhigto labadaba sax maaha khalad weeyaan waxaa gacmihii inaad madaxaadi meesha aad dhigayso labada dhinac gacmihiaad ka keento ama xoogo garbaha ku toosan yihiin baabu tashahudi fi salaad salaaddii oo loo atixiyaadsado atixiyaadkii baa laga hadlaya midka hore atixiyaadka hore waa sunna cinda shaaficiya ka dambana waa rukni qaarkood waa waajib bay leeyihin xanaabiladu haddii laga tago sujuudu sahwi unbaa lala imaan xaddaana zuhayr bnu xarb wacuثmaan bn abi shayba waisxaaq bn ibrahim qaala isxaaq abarana waqaala akhrana xaddaana jariir can mansuur can abi waayil shaqiiq can cabdillahi bni mascuudin hudali qaal kunaa naquulu waxaan dhihi jiray waagii hore fi salaati salaada dhexdeeda khalfa rasuulilah anagoo nabiga dhegaysta ku tukanayno markaan fadhiisanno assalaamu cala allah baan dhihi jira salaam ilahay korkiisa ahaato asalaamu ala aflaad ala jibraa'iil wa mikaa'iil ayay dhihi jireen saasaa dhihi jireen atixiyaadkisa saasu iska ahaan jiray faqaala lanaa rasuulu llah nabiga calayh salaam baa wuxuu nagu yidhi daata yowmin maalin maalmaha ka mida in allaha alle huwa salaamu isagaaba salaam isaga oo salaam magaciisa yahay sifadaas salaamna leh nacam sifadana isaga iska leh nabadgeliyana ku sifaysan can kulli naqaa'isi wax allaale wixii nusqaado dhanba ka nabadgalay dusalaami nabadgelyana u saaxiibahoo awliyadiisii iyo addoomihiisa nabadgeliya inaad asagii salaama ugu ducayso waxba kaagama baahna in allaha huwa salaam ee faidaa qacada axadukum axadkiin markuu fadhiisto fi salaati salaada dhexdeeda falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu lilah ha yidhaahdo taxiyaat waa tacdiim ah, tacdiim iyo xayaat nolol kaamila ah, iyo weynaan iyo mulki intaba lagu fasiraa lilahi ilaahay baa iskale taxiyaat waa jamcu taxiya waxaa loo jamciyey hadda biictibaari anwaaciha alqowliya waalficliya waalqalbiya intaba ilaahay subxaana wa tacala waad ka tacdiiminaysaa qawlan baad ka weyneen ficlan baad u weyneenoo xubnahaada cibaadadaad iyo waxo dhan waa tacliimullah iyo ictiqaadan iyo qalbiga sidaas darteed baa loo jamciya taxiyaat loo yidhi wasalawaatu salaadaha shanta ah lilaahi baa iskale bay ku xidhanta waayibaat wax allaala wixii ayibaat ah oo awsaaf ah ama afcaal ah iyo asmaa ah dhammaantood waxaa weeyaan lilahi ilahi baa iskale oo ilaahay sifaadkiisa oo dhanba waa ayib afcaashiisa oo dhanna waa ayib asmaadiisa oo dhanna waa ayib wafi lxadiid wsharu laysa ilayka fii saxiixi muslim imaan doona washaru wax xumaan iyo shar oo dhan ilahay shaqo kuma laha ma laha ilahay wax allaala wixii sifaadoo kasoo u leeyahay iyo wixii afcaaloo kasoo fula iyo wixii maaragtay asmaao uu leeyahay intaba ayib weeyaan laa yaqbalu ilaa ayiba in allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba wاayibaatu wax allaala wixii wanaag oo dhan min alawsaafi wاlasmaa'i wاlafcaali baadihi intaba lilahi baa iska leh assalaamu calayk <clears throat> salaam iyo nabadgelya calay korkaad ahaato ayuha nabiyu nabiganow waraxmat ullaahi naxariista ilaahay iyo wabarakaatuhu barakadiisa calayka korkaada ha ahaato nabi maxamedow soo maarta waa lala khidaabaya waa halka khiaab ee salaada la ogol yahay oo aadami ah halka khiaab khiaab aadami irxamuka allah haddaad tirahdo qof salaad adoo ku jira hindhisooday badala salaatuka khiaab aadami lama ogolo laakiin ataxiyaatka markaad taxiyaasanayso assalaamu calayka ayuha nabiy bacdihi saxaabada qaar ibnu cumar bukhaari waxaan ku soo marray isagoo leh markuu noolaa markii uu dhintay nabig alay salaam waa khiaabki waan ka tagnay ijtihaad minhu wey waa ijtihaad ibnu cumar uu ijtihaaday radia allahu canhu arda siduu nabigu kaga tegay saxaabadiisa u baray ayaa ibn mascuudna waa baray gacantiisa wuxuu gacantiisa ku jirto ibnu cabaasna wuxuu kudhihi daba siduu qur-aanka noo bari jiray waxaana ku jirta assalaamu calayka cumar oo abubakar wakhtigii ka dambe khaliif noqday mimbarka isagoo saaran ayuu atixiyaadkii mimbarka ka akhriyey bimaxdarin min asaxaaba falam yunkir axadu min asaxaaba wa fiihi assalaamu calayka ayaa ku jirtay kamuuna tegin marka assalaamu calayna korka annaga nabadgelyaad wa calaa cibaadillaahi saalixiin addoommihii ilahay saalixiinta korkooda ha ahaato fa idaa qaala haa ereygaa ah markuu yidhaahdo assalaamu calayna wa calaa cibaadillahi saalixiin ducada naftaadaad ku bilaabi assalaamu calayna baadihi wa calaa cibaadillaahi saalixiin iyo addoommihii ilahay saalixiintaha fa idaa qaala haa saalixiintaas ducada loo ducaynayo asaabad waxay ku dhacaysaa kullu cabdin addoon kasta oo kulla cabdin idaa qaalaha asaabad hiya kelmadaa waxay asiibi oo ducadaa heli kulla cabdin lilaah addoon kastaoo addoon ilaahay ahoo saalixun wanaagsan saalixna waa qofka xaqa ilaahay la imaaday xaqa addoommahana ilaaliyey kaasaa saalix la yidhaahdaa fi samaai samada jira walarda dhulka jira masale usuulia ah wey oo ah dalaalaat alfaad dalaalaat alalfaad dalaalaat alalfaad waxaa ka mid ah masalat alcumuum walkhusuus caamka siyaq buu leeyahay min siyaq alcumuum maxaa ka mid ah al alistiqraaqiya soomaheen marka asaalixiinadaas ashaas saalixiin ku jirta muxallaa bial waxay ku dhacaysaa saalixi oo dhaan ama arlaha jooga ama samada ha jooga sidaasu marka usuulku yani macnihiisa loogu camalfeli jiray macnahaan oo hadda in ashaasi ay tahay cumuum ay tahay wakaa nabiga calayhi salaatu wasalaam noo caddeeyey kadib baa deena fanni gaar ahaana loo sameeyey oo laga hadlay ayaga oo mayna baahnayn lama baahnayn saliiqii bay ahaayeeroo hadalka ay ku hadlaayaan fahamkiis fahamkaasuu la socday ashhadu waxaan marka ducadaasi waa duca aad u weyn soo maartid adiguna ajir baad heli markaad u ducayso dadka saalixiinta salaad kastoo tukanayso saalixiinta aad u ducoynayso malaa'igta waxay ku leedahay aamiin walaka bimil adiguna intaasoo kale allaha ku siiyo ashhadu waxaan qiraa allah ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudo allah ahayn inuusan jirin wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxamadan nabi muxamadna cabduhu inuu addoon alle yahay oo uunan ilaahay ahayn la caabudo waa addoon wa rasuulse uu yahay in la raaco la ateeco ay waajib tahay oo risaale loo soo dhiibo o ku fadilay basharka kaga fadilay uma yatakhayar wuxuu khiyaar u leeyahay min almasalati ducada maashaa wuxuu doono marka atixiyaadka ay ku dhammaaday atixiyaadka wuxuu ku dhammaaday wa anna muxamadan cabduhu wa rasuulu halkaasu ku dhammaanay atixiyaadka wixii kale waxaa weeyaan waa ducadii laakiin salliga nabiga alay slam lagu daro ayaduna waajib weeyaan xadaana maxamed bn muana wbashaar qaala xadaana maxamed bnu jacfarin xadaana shucba mansuur bihada isnaa mila walam yadkur uma yatakhayar min maslata maa shaa maa shaadaas waxaa soo gelaya min ducaai dunya walaakhira min umuuri dunya walaakhira ama adduun ama aakhiro waxa rabta ku ducayso ducada iyada ama qur-aan ha ahaato ama yanan ahaanin abu xaniifa khilaafsan isaga wuxuu leeyahay laadu ducada waa inay noqoto qur'aan ama sunna wax ku soo arooray ma'huur ah salaadda adoo ku jira wax kale iskalema imaan kartid ayuu leeyahay laakiin hadalka nabiga uu yidhi maa shaaa wax alla wuxuu rabo qofka ku ducaysto ama adduun ama aakharo ama wax qur-aan kusoo hara ama sunna intaba waxa weeyaan waa waasc weyaan qal xadaana yaxya bnu yaxya qaal akhbarana abu mucaawiya can acmash can shaqiiq abu waayil can cabdillahi bni mascuudin qaal kunnaa waxaan ahayd idaa jalasnaa markaan fadhiisanno maca nabiyi nabi maciisa fi salaati salaada gudaheeda jalasta adxeedka wey fi salaati bimili xadiidi mansuur waqaal uma yatakhayar bacdu kadib khiyaar buu u leeyahay min adducaai ducada wuxuu rabo inuu ku ducaysto waa ducada xilligaasna aad baa loo ammaanay xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana abu nucaym qaala xadaana sayf bnu sulaymaan qaala samictu mujaahidan baan maqlo yaquulu leh xadaana cabdulahi bnu sakhbara qaala samictu ibn mascuudin yaquul callamanii ibn mascuud xadiika cabdilahi bn mascuud iyo taxyaadka cabdilahi bn mascuud iyo taxyaadka ibnu cabaas kee fadli badan baa laisku hayaa dhammaan waa fadli badan yahay ya cabd بن حmayda xadana cabd بن حmayd baan ka booday qala xadana xusein الjuعفي الزaئd عan maنصur bhada اsناad mil xadiiثyhima وdakra fi الxadيث wxuu sheegay uma layتakhayar bacd min الmasأlaة ma shaء wuxuu doono aw ma axaba wuxuu jeclaado saas weeyaan ayb xadiidka marka ibnu mascuud radia allahu canhu ayaa xagga xadiid ahaan ka xoog badan xadiid ibn cabaas maxaa yeeley ibn mascuud xadiidkiisu waa muttafaq bukhaari muslima soo saaray ataxiyaatka cabdullahi ibn mascuud ataxiyaatu lilah salawaatu aayibaat xadiidka cabdullahi ibn cabaas isagoo waa saxiix fii saxiix muslim ku sugan yahay ziyaadana waa wataa ataxiyaatu almubaarakaatu almubaarakaatu buu wataa ziyaada ziyaadaduna faa'iida ay leedahay ibnu cabaas xadiidkiisa shaaficiyada qaadatay marka mid allaala midkaan qaadataba nabigeena waa ka sugan yahay sala la alay aslam waxaa jira mid ibn mascuud uu leeyahay abu musa uu leeyahay kii cumaree azaakiyaatu azaakiyaatu isagana waa jiraa intaba waa bannaan tahay ayib callamanii rasuul lahi tashahud buu baray kafii sacabkayga bayna kafay labadiisa sacab buu udhexeeyey nabiga alayh salaam markuu i barayay saasuu yahay kamaa yucallimanii suura min alqur'aan sida qur-aanka uu ii baray oo kale waqhtasa tashahuda ataxyaadkiibuu ka qiseeyey oo ka sheekeeyey bimili ma khtasuu ruwaadaa kale waxay ka qiseeyeen oo kale waa mutaabaca raawin wax mutaabaceen baa waqhtasada loo jeedaa waqhtasa raawina mutaabica atashahuda bimili ma khtasuu kuwaasi mutaabaca ee la raacay sidoodoo kale uga sheekeeyey u akhriyey maxamed binu muslim binu tadris weeyaan can saciid bni jubayr wacan ja'baawuus isaguna can ibni cabaas annahu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal allah aleh ali wasalam muxuu ahaa yucallimunaa kiina bara atashahuda ataxiyaadka kamaa yucallimunaa suu noo bari jiray yucallimunaa asuura min alqur'aan ahamiyada la seefiin qur-aanka sida loo baraayay ba atxiyaadka loo bari jiray halkan waxaan ka qaadanaynaa marka nabiga qur-aankana waa bari jiray ataxiyaadkana waa bari jiray macallimiinta dugsiga marka carruurta u imaanayso qur-aanka say u barayaan ataxiyaadkana ha u baraaro ataxiyaadkana ha u baraaro oo ilmaha ataxiyaadka yaqaana oo salaad yaqaana hasoo maaratay ha noqdo ilmaha qur-aanka la barayo aadaabta ha loogu daro in badan oo ka mid a macallimiinta way ku daraan jazahum allahu khayran badan oo faa'iido ah ayay raaciyaan qaala xadaanaa qutayba bnu saciid xadaana leyd xaw xadaana moxamed bn rumx muhayd abarana leyd can abi zubayr can saciid bn jubayr can ibn hawus can ibn cabaasin anahu qaal kaana rasuulu lahi sal slam yucallimuna tashahuda kamaa yucallimuna suura min alqur'aan fakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray attaxiyaatu tacdiim ilaahay la weyneeyey iyo mulki iyo xayaat noolal kaamila iyo almubaarakaatu barakooyin ilaahay khayrkiisa iyo islaadiisao barakaysa asalawaatu salaadaha shantaa ayibaatu wax allaala wixii ayibaadaho min asmaai illaahi wa awsaafihi wa afcaalihi lilaahi ilaahay baa iskale asalaamu calayka salaam korkaada ahaato ayuha nabiyu nabigana ow waraxmat ullahina ahaato naxariista alle wabarakaatu barakadiisa assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi saalixiin nabadgeli ahaato ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu anna muxamadan rasuulu halkan isku khilaafsan yihiin ayaduna xadiidu ibni mascuud wuxuu ahaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuulu wa fii riwaayati min rumxin kamaa yucallimuna qur'aan xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadana yax bn aadam qala xadana cabdiraxmaan bin xumayd soosaa ma ahayn waxdahu laa shariika lah ibn mascuud riwaayadiisi maxay ahayd ya ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh oka cabduhu warasuuluh taa way qaala xadaanaa wafii riwayati ibn rubc kamaa yucallimuna alqur'aan qaala xadaana abubakr bn abi shayba xadaana yaxya bn aadam xadaana cabdiraxman bn xumayd xadaana abi zubayr can daawuud can ibn cabaasin qaal kaana rasul lah sala la alay waslam nabig wuxuu ahaa sala allah alay waalih wasalam yucallimuna tashahud kamaa yucallimuna suura min alqur'aan siduu qur'aanka noo beri jiray oo kale allahu aclam bilah tawfiq sala allah waslam ala nabi maxamed